camaa kaana yaqdii bihi wuxuu xukmin jiray buu ka soo laabtay lixadiidi daxaaqi awgeed buu usoo laabtay lixadiidi daxaaq awgiisayuu usoo laabtay ilaa an khaalafa cumar intuu ka khilaafo xukma nafsihi naftiisa xukumkeedii hore waa iska tuuray oo sidii uu rabay inuu xukmiyo wa akhbara fi ljaniini wuxuu khabray annahu low lam yasmac hadduusan maqli lahayn ilaa an khaalafa xukma nafsihi waxaa weeyaan xadiidkii hore waay lan laba xadiidaa lasoo sheegay xadiidkii hore diyadii naagta ahayd waay waa ka soo laabtay cumarkaas wuxuu usoo laabtay xukumkii nabiga alayh isalaatu wasalaam midkaasdambana waxaa weeyaan wa ahbara haddana wuxuu warramay fi ljaniini annahu low lam yasmac haadaa midkaan hadduu maqli lahayn laqadaa fiihi bigayrihi sidaas si aan ahaynoo ku xugmi lahay wa qaala wuxuu ihi inkidnaa an naqdiya fii mili hada bira'yina qaala shaafici wuxuu ii yukhbiru waxau waramaa cumar wallahu aclam anna sunatan sunada nebiga idaa kaanat mawjuudatan qaala shaafici wuxuu ii yukhbiru waxau cumar waramayo uu sheegi lahay والله أعلم waa jumla muctaride ana sunata sunadii idaa kaanat mawjuudatan hadday tahay biana fi nafsi nafta inay ku sugan tahay miata min alibili boqol haalaadoo geel nafta hadday leedahay falaa yacdu ljaniinu canuga caruurta aloosha ku jirta ma ka gudbayso an yakuuna xayan inuu ahaado oo fa yakuuna ou ahaado miatu min alibil marka kama baxsana buu leeyahay markii xadiidkan laga reebo nusuusta kale markii loo fiiriyo caruurtan caloosha ku jirto kama baxsanaan lahayn inuu yahay mid noolaalku soo bax oo fa yakuuna fiihi mi min alibil boqol halaadoo geel ou noqdo aw mayitan inuu noqdo falaa shaya fiih awsan wax saaran ay lahayn labadaasuu cumar ku taladidisana wuxuu leeyay inuu qof bani aadam oo nool ou noqdo diyo kaamil ou lahaado iyo inuusan nin dhintooban jirin u ahan waxba ou lahayn falamaa ubira marka loo warama biqadaa'i rasuuli illaahi fiih biqadaa'i rasuuli illaahi ilaahay rasuulka qadiisa fiih fii daalika sallama lahu rasuulka wuu u dhiibay arrintiisa sallama almra lahu lirasuuli illaahi saas waay walam yajcal uma yeelin cumar linafsihi ila itibaacahu nabiga inuu raaca mooye anigoo ah xukmiyey ma dhihin fii maa madaa waxaa hormaray oo bikhilaafihi ah falam yajcal uma yeelin nafsihi ila tibaacahu fii maa madaa wixii hormaray bikhilaafihi nebiga khilaafkiisa inuu xukmiye naftiisa uma uma banaynin ee waa u diiday waa wa fii maa kaana ra'yan minhu iyo wa fii maa shay kaana ra'yan ahaadoo minhu min ra'y oo minhu min cumar ka mid eh lam yabluguu aan ka soo gaarin can rasuuli illaahi fiihi shayn oon ka soo gaarin falamaa balagahu markuu soo gaaray khilaafu ficlihi siduu asigu sameeyey si aan ahayn saara ilaa xukmi rasuuli illaah rasuulka xukumkiisau qaatay wa taraka xukma nafsihi wakadalika kaana fii kulli amrih sidaasou cumar weligiisba ahaan lahay baa leedi saas marka wakadalika yalzamu nnaasa an yakuunuu wakadalika sidaasaa yalzamu waxaa laazimaayo annaasa dadkii an yakunuu kownuhum saasay noqona an yakunuu dadkana saas inay ahaadaana waajib ka ahoo sunada nebiga ina sidaas loo qaataa waajibe hadal aada u qiimo badan weeyaan أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف tanna waxaa weeyaan imaam shaafici inuu ishaaro buu doonay asigoo madiina ka baxay cumar markaa macahu lmuhaajiruuna walansaar shaam buu aaday marka shaam usii dhowaay yaa loo sheegay daacuun inuu ka kacay shaam shaam markaa suuriya iyo lubnaan iyo waxaan weeyaan inuu ka kacay daacuun markaasuu ku taraduday cumar wuxuu ihi ma gashaa mase waad ka noqota mar haddaad ka noqotid dadka amay u fasirtaan cumar bnu oo ilaahay qadarkiisa ka cararayo meeshaan ah ku dhimanin nafla carar amay dadka u fasirtaa markuu arrintii go-aankii arrin uu muuqan wayse dadkiibuu kulmiyey muhaajiriin ilaa ansaar qaybyaal badan markaas ikhtalafuu nin waxay yidhaahdeen haddaad inaad annaga waxaan u aragnaa inaad la laabatid macaka baqiyatu min almuhaajiriin walansaar meeshaan dhibaatada ay ka dhacayso inaad aadiso ay meesha ku dhammaadaan ma habboonee la laaba bay dad yidhaahda dad waxay yidhahdeen atafiru min qadar illaahi yaa cumar adigoo nin khaliifa oo ummadii qudwo u ah maad ka laabanaysaa baa la yidhi meeshaan cabsi daraaddeed isagoo aada isugu wareersan oo aan meel ka yaaban aqoonin yaa cabdiraxmaan ibnu cawf oo meel faalal ugu yimid yaa u yimid arrintii oo la isku haysta markaasu maxaad isku haysataan buuri nabigaan baa hadal ka maqlay aniga cumar ibn khadaab arrintaas waxay ku noqotay faraj min allahi tacaala bay u noqotay markaasuu yihi nabiga maxaad ka maqashay waxaan ka maqlay buu ri haddii in waqaca taacuunu biardi qowmin falaa taqdumuu calayh wain waqaca biardin waantum fiiha falaa takrujuu minha firaara sidaasaa nabiga ka maqlay buuri haddii aas dhul ka dhacani ha u gelina ee dadkiina kale ha ku baabi'ina haddii meesha aada joogtaan ou daacuun ka dhacane ha cararina oo adinkoo mawdka carare ah u cararina marka mujtamacii in lakala badbaadiya ay meesha ku jirtaa waaba sidaas saas markuu noqday buu aada ugu farxay dadkii buu la laabtay marka xadiidkaasuu hadda kuu ishaara musanifka matnigiisa kuuma sheegin أخبرنا مالك عن بن شهاaب عن سالم أن cمر بن خطاaب إنmaa raجaca بالناas dadkii bau la noqday can khabari cabdiraxmaan bni cawf yacni likhabari cabdiraxmaan ibni cawf sababteedu dadka ula laabtay qaala shaaficiy wuxuu yihi yani wuxuu u jeedaa xiina kharaja ila shaami shaam markuu u baxay oo fa balagahu cumar uu gaaray wuquucu daacuuni bihaa inuu daacuun ka kacay ou maqlay markaasuu dadkii la laabtay taas maxay noqotay cumar bn khadaab oo qaatay xadiid waaxid ah iyadoo meel arrinta wuxuu kay sameeya aanan garanayn hawsha u socday inuu ka soo laabtay xadiidkaasi nabiga alayh salatu salaam looga wari buu qaatay buu leeyahay ayb malik can jacfar bni muxamadi can abihi ana cumara dakara almajuusa faqaala maa adri kayfa asnacu fii amrihim faqaala lahu cabduraxmaan bni cawfin ashhadu lasamictu rasuula allahi yaquulu sunuu bihim sunata ahli اkitaab wuxuu ihi xadiidkan malik bnu anas oo wariyey can jacfar bni muxamed can abiihi oo muxamed ah waxaa laga wariyey eh, ana cumar bn khadaab marka muxamedkaas hadirtaa waxa weeyaan muxamed ibni caliyin ibni eh, muxamed ibni caliy ibn اlxasan oo ibn xusein ibni cali ibni abi aalib marka waa nin dambeeyey cumar ibn khadaab ma gaarin baa leeya xagga ahaan sidaa daraaddeed waxaa weeyaan waa isnaad munqaطica laakiin siduu shaarixa kuu sheegay asaaniid kale uu leeyahay xadiidkan asiga ah oo macnaha صaxiixa ah laakiin hadeertaan waa munqaطic لأna muxamed اlbaqir lam yudrik cumar oo waktigiisa ma uusan gaarin marka riwaayaة الraawi can man lam yalqa bihi fahiya munqaطica laakiin waxaa lagu leeyahay asaaniid kale markii loo fiiriyo musanifka inta ku wada sharxay kulligeed waxa weeyaan mutasilay ku soo aroori ayb ana cumar dakara almajuusa buu sheegay qoladii majuusta ahay oo cubaad shamsi ama cubaad naar ahayd baa la sheegay marka faqaala wuxuu ihi maa adri ma aqaano kayfa asnacu fii amrih qoladaas majuuska oo muslimiinta taxta saytari midihim ku jiro maxaan ku sameeyaa ma garanay macnaha ma la dagaalaa sida mushrikiinta sida qowl qaarkeed u qabo mase ahlu kitaabaan ka dhiga ho jizyaan ka qaada maxaan sameeyaa faqaala lahu cabduraxmaan bnu cawf wuxuu yihi cabduraxmaan bnu cawfin wuxuu yihi ashhadu waxaan markhaati ka ahay la samictu rasuula allahi inaan maqla yaquul asoo dhahayo sunuu bihim waxaad u sunnaysaan ood u qaadsiisaan ood marsiisaan sunata ahlilkitaab dadkii ahlu kitaabka saad ula dhaqmi lahaydeen ula dhaqmaa la yidhi markaas marka hadda fiiri cumar ma dhihin cabdiraxmaano waxa aad daldalaysa maxaa meel kasta markaan isku khilaafna adigunbaa xadiid nebiga ka warina annaga xadiidkaas xaggay inaga marta dhihi maayo cumar ibn khaaab lianna wuxuu og cabdiraxmaan ibni cawf nin nebiga been abuurana inuusan ahayn ee nin saadiq oo saxaabiya ah, axad casharati lmubashiriin biljanna inuu yahay buu og yahay marka shaki marnaba kuma aha marka inuu ka qaato hadduu boqolaal mowqif u sheegi lahayn sidaasunbuu kaga qaadan lahay ayib sufyaan can camrin anahu samica bajaala buu maqlay yaquulu asoo dhahay walam yakun cumaru ma ahan akhada aljizyata kii ka qaado cashuurtii xataa akhbarahu cabduraxmaan bni cawf ana nabiya sala allahu alayhi wasalam akhadahaa nebiga inuu ka qaaday min majuusi hajar qolada oo majuusta oo meesha hajar waa yeman meel ka mid ah qoladaas oo majuusta alatii tanzulu fii ardi lhajar qolada degayso nebiga wuu ka qaaday sala allahu alayhi wasalam jizadii ahlu kitaabka laga qaadi lahay xadiidkan isnaadka danbaa صaxiixa bal min aصaxi اasaniid sufyaan ibnu cuyayna camr ibni dinaar bajaala oo taabica cumar ibn khaaab buu saas u haleen qaala shaaficiy wuxuu uri wakulu xadiiin tanna qaacido u qaado wakulu xadiiin xadiid kulligiisa katabtuhu aan qoray kitaabkan gudihiisa munqaطican xaal u yahay kii go oo manaha isnaadka aan mutasil ahayn faqad samictuhu waan maqlay mutasilan asoo xariiro aw mashhuuran asagoo aad loo yaqaano canman shaksi mashhuur ka ah ruwiya canhu laga wariyey binaqli caamatin dad badan ay ka wariyeen oo min ahlilcilmi ka mid ah yacrifuunahu can caamatin ay ka min ahlilcilmi yacrifuunahu ay garanayaan can caamatin ay ka wariyeen walaakinii karihtu waxaan nacay wadca xadiidin xadiid inan aan qoro oo aan dhigo laa utqinuu xifdan aan kor aan ka wada haynin waqaaba canii waxaana iga maqan buu yihi bacdu kutubi kutubtii axaadiidti igu qorneed hadda ma hayi buu leeyahay wataxaqaqtu waxaan sugay bimaa yacrifu ahlulcilmi dadka ahlulcilmi waxay yaqaaniin oo mimaa xafadtu waxaan aniga xifdiyey abaan kuu sugay faاkhtasartu axaadiiثi waan gaabiyey khawfa tuuli kitaabi kitaabka inuu ku dheeraada anoo ka cabsanayo fafaataytu waxaan la imiday bibacdi maa fiihi اkifaaya inta igu filan aan xadiidka ka doorto duuna taqasi اcilmi cilmigoo dhan in macnaha lagu xayl dheeraada la-aanteeda fii kuli amri tanna qaacida imaamu shaafici uu leeyahay anigoo musaafir ahana kitaabkan alifay masar markuu joogay wa kutubtii ay maraajicda iyo axaadiidtii dhan iigu qorneed markaas ayada ilama ayna oolin marka axaadiida dhan wuxuu leeyahay xadiidkaanan korka wada xifdisanayn inaan macno ahaan cabiro waan diiday maxalu shaahidkaan kaga gaabsan xadiid kastoon kuu sheega asoo munqadicane agtayda markan kitaabtayda u laabtay asoo mutasil oo mashhuur oo lawada yaqaana buu agtayda yaalla laakiin maadaama isnaadkiisa kor aan ka xifdisaneen kii aan xifdisanahay un baan meesha hadda aan xasuustaan ku sheegay marka hadda axaadiida uu kuu sheegay boqol kiiba toddobaatan waa axaadiid waa saxiixa isnaadkeeda mutasil ou yahay laakiin soddonka ka soo hortay ee qaarkeeda munqatica ay tahay ama maraasiil ay tahay you kuleeyahay axaadiistaas maraasiisha ah yani agtayday mutasil ku tahay marka taas qaacida caam oo loo qaadan karo waayo imaamu shaafici kulu alaxaadiidi alatii yarwiiha kuluhaa mutasilatun صaxiixatun haabitatun can rasuuli اllahi ilaa maa nadra wanaadiru laa xukma lah sidaasaa loola dhaqmaya waana qaacida asiga uu sheegtay sidaasaana loo qaadanaya marka haddaad doontid in axaadiidaad ogaatid kitaabkiisa umi ah alum la yidhaahdo sidaasoo ficlan xadiidkaa markuu sheego asaaniidii kale uu daba xijina oo saxiixa oo mutasilkeed oo dhan marka taasna waxa waaye kalsooni dheeraad oo kitaabkan ku ogeysiinaysa qiimaha uu leeyahay maadaama lagu ballan qaaday kulu maa fiihi min xadiidi rasuuli illaahi annahu muttasilun saxiix waa shay aada u qiimo badan markaasaa la yidhi wa kullu xadiidin xadiid kulligiisa dhammaantiisa katabtu aan qoray fii hada kitaabi yaa lagala jeedaa munqaican xaaluga kii go oo aan xariirin qad samictu mutasila asoo xariiro isnaadkiisa mutasil yahan wariyey ama ma ahana aw mashhuuran xadiid la yaqaano caman laga yaqaano ruwiya canhu laga wariyey binaqli caamatin lagu yaqaana dad badana ka wariyeen caamadoo min ahli lcilmi ka mide caamadoo yacrifuunahu dadkao dhan ay garanayaan can caamatin ay ka wariyeen dad kaloo badan marka walaakinii karihtu waxaan nacay wadca xadiiin xadiid inaan meeshaan ku dhigo laa utqinu xifdan kulligiis ma wada qorin buu leeyahay waxaa dhici karta alfaadi sideeda uma wada xifdisani waqaaba canii waxaa iga maqnaaday bacdu kutubi kutubtayda qaarkeedana ilama taha looma haysto wataxaqaqtu xadiid kastoon wariy waan xaqiijiyey bimaa yacrifuhu ahlulcilmi baan ku xaqiijiyey dadka ahlucilmigu waxay yaqaaniin oo mimaa xafidtu aniga waxaan xifdiy ka mide eh, faاkhtasartu xadiidkii marka waan gaabi oo maxalu shaahidkan kaga kaaftoomo waxaan u yeelay khawfa tuuli kitaabi kitaabka inuu ku dheeraado awgeed faataytu waan ula imiday bibacdi maa fiihi kifaaya bibacdi maa shay qaarkaasi fiihi kifaaya kifilnaashada ay ku sugan tahay duuna taqasi اcilmi cilmiga in lagu xeel dhaaraado idoonan ahayn fii kuli amrihi xadiidka amarkiisa xadiidka markuu soo arooro inan jamiica faqaraatihi inan sharxa ma aanan yeelin boori laakiin waxaan kaga kaaftoomay baabka aan ku jiro inta yar oo ulajeedada baabkaas waa adeegaysa aan ka sharxay buu leeyahay ee xadiidka fii kuli amrihi oo dhan ma aan wada sharxin wa waa hadal wanaagsan tii horaan u laabana markaa faqabila cumaru waa aqbalay khabra cabdiraxmaan bni cawf ilmajuusi buu ka aqbalay faakada minhum wuxuu ka qaaday macnaha jizyadii buu ka qaaday wa huwa cumarna yatlu qur'aana asoo akrinayo min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun asoo cumarna akrinayo aayaddan wayna soo dhaaftay oo waxaa laga hadlayay qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlآakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diin اlxaqi ilahi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizya marka qoladaas macnaha daahir laaya waxay tusinaysaa qolada ahlu kitaabka ah jizya ka qaad aayadda mantuuqeeda saas haduu yahay mafhuumkeeda waxaa laga fahmay haddayna ahlu kitaab ahayn jizya haka qaade marka qoladaas jidka qaad min ahli اlkitaabi yaa la yiri min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata marka wayaqra'u wuxuu akrinaa cumar qur'aana alqur'aankiiba u akrinaya biqitaali اlkaafiriina gaalada in lala dagaalo xataa yuslimuu intay ka islaamaan wahuwa laa yacrifu fiihi mana garanayo can الnabiy salى اllahu alayh wasalam shayئa wa huwa cumar laa yacrifu fiihi fi lmajuusi can الnabiy shay-an kama garanayo wahum cindahu majuustine wahum majuusiintina cindahu cinda cumar min alkaafiriin ay ka mid yihiin oo gayra ahlkitaabna aan ahayn marka cumar wuxuu fahamsanay dadka ahlukitaabka jizi laga qaaday gaalada kalena in lala dagaalamo jizi laga qaadayn marka majuus waa ku wareeray markuu majuuska fiiriya ahlukitaab ma aho gaaladii waayo markay saas dhacday cumar bnu khadaab markii loo sheegay xadiidka nebigi faqabila khabara cabdiraxmaan fi lmajuusi can الnabiy salى اllahu alayh wasalam faاtabacahu khabarkaasou raacay ayb marka taas waxay tahay madhabka imaamu shaafici oo sida uu leeyahay jizyada dadka ahlu kitaabkun bay ku kooban tahay laakiin horey baan ugu soo hadalnay qolo badan oo muxaqiqiinta waxay qabtaa jizyada gaaloo dhan waa laga qaaday sidii horey aan kugu soo sheegay xadiidkii fi صaxiixi muslim gaaladii faidaa laqiita caduwaka اlmushrik fadcuhum ilaa ixdaa ثalaثa khisaalin buu nimi cadowgaada mushriga saddex midkood ugu yeer alislaamu aw اljizya marka mideedii kale waxa weeyaan alqitaal marka inay gaaladii oo dhan laga wada qaaday saas haddayba sax noqotana majuustina waaba min baabi awlaa saas oo kale ayib qaala cumar qaala shaafici wuxuu uri waxadiidu bajaalata ninka bajaala xadiidkiisa mawsuulun waa xadiid munqaic maaha kii ka horreeyoo kale lamid maaha qad adraka bajaala wuxuu haleelow gaaray cumara bn cumara bna alkhaaab cumar bn khaaab buu waktigiisa waa soo gaaray rajulan xaal asoo nin weyn macnaa rajulan wuxuu u jeedaa naag looma jeeda cagsigeede caruur yar ma ahayn qad adraka cumar buu gaaray waktigiisa rajulan xaal uu yahay asoo nin weyn rajul waxaa layidhahdaa markuu ninka baaluqa wixii ka dambeey marka gulaam iyo sagiir iyo waxaasaa kasii horey rajulan xaal uu yahay wa kaana wuxuu ahay bajaala kaatiban nin oo macnaha qoraa ah libacdi wulaatihi yani e, dadka wulaadkiisa cumar meesha meelaha madaxda ugu ah manaadiqda dadka u jiro kaatibka wax uu qori jiray uu u dhiibi jiray buu ahay macnaha kaatib waxaa weeyaan eh, markii risaalo cumar u diray oo dadkaas uu diray ninkaana ugu dhiibi jiray bajaala sidaasaa kaatiban yuu ahay libacdi wulaati ayb fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo qad alaba cumaru cumar waxau dalbay maca rajulin nin kale rajulkoo akhbarahu u warramay nebiga ugu warramay khabaran aakhara nin kale khabarkiisa u dalbay haddaad i tiraa maxaad ka leedahay tanna hadda caawo dhan waxaan soo wadnay cumar ibnu khadaab oo in arrin go-aan qaatay ama qaada rabo nebiga markii loo sheegayna go-aankiisa uu ka soo laabtay nebigiisa u qaatay laakiin nin haddii uu yidhaahdo waxaa dhacday cumar asoo inta loo sheegoo la yidhi nebigaasaan yidhi ee qofkii u sheegay oon hore ka aqbal yidhi qof kale oo arrintaan adi ii sheegto kuu markhaati ka kaciisa la imaw inuu yidhi yaa la taas macnaheedii marka waxay noqonaysaa wixii caawo dhan aada soo dhisaysay oo kaa duma yaa la yidhi sababta waxaa weeyaan haddii cumar inta khabar nin u keeno u yidhaahdo khabarkaan adiga qofaan ahayn oo yaqaan ma jira kii oo caawo aan soo wadno inuu hal qof khabar laga qaadana ahayd baa wax noqonaysa baa laleeyahay taas haddii lay weydiiyo waxaan ka dhihi lahay fa in qaala qaa'ilun hadduu yidhahdo qad طalaba cumaru cumar wuxuu dalbay maca rajulin rajul kale maca rajulin wuxuu ka dalbay rajulkoo akhbarahu u waramay nebiga ugu waramay khabaran aakhara khabar kale ama khabara aakhara in la yidhahfiya nin kale khabarkiis ama khabaran liaakhara labadaasay macnaheeda ka fagsaneen nin kale khabarkiisa ma jiraa saasaa la weydi qiila lahu waxaa loo leeyahay arrintaas waxaa looga jawaabayaa laa yadlubu cumaru cumar dalbi maayo maca rajulin akhbarahu nin asiga wax u khabray aakhara nin kale la imaaw dhihi maayo ilaa calaa axadi halaati macaani saddex macaani midkood mooye haddii ay dhacdo inuu cumar yimaado uu yidhaahdo khabarkaan aad ii sheegtay nin kaloo asna sidaas u fahamsan oo kale ii keen hadduu yidhaahdo diidda ma ahane laakiin saddex macno midkooday leedahay saddexdii macno waxaa ka mid eh imaa an yaxtaada cumar inuu ula jeedo dadaal dheeraad ah oo fa yakuuna ou ahaado wa in kaanat ilxujatu xujadiiba ha ahaato tahbutu tii sugnaanayso bikhabari lwaaxidi ninkii waaxidka khabarkiisaaba ku sugnaatee fa khabaru ithnayni laba meeshay kugu khabartaa akaru ka badan wa huwa asagana yani khabarka labaad laa yaziiduhaa sunnadaas u ziyaadima ilaa hubuutan mooy marka waxaa dhici karto cumar markuu leeyahay qof kaloo hadalkaa nebiga ka maqal ikeen inuu ula jeedo sunnada nebiga in aada loogu dadaalo oo haddii halba laga aqbali lahay laba hadday timaadona waaba kasii fiican tahay saasaa loola jeeda maahane haddii la waay lahay ninkaana khabarkiisa waa qaadanahay laakiin haddii la heli karo adiga maanta hadduu nin khabar kuu sheego oo aad aada ula yaabtid adigoo sidii ah oo ninkaana ka qaadanaysid haddii nin kale intuu yimaado yidhaahdo hadalkaasaa dhacay oo ayna iska warqabin marka waxaad siyaasina adoon kii horena ka beeninaynin kan haddana waxaad qaadanaysaa kalsooni dheeraad ah iyo macnaha ku eh, yani adayg marka ima an yaxtaata inuu cumar ula jeedi dadaal oo fa yakuuna u ahaado wain kaanat اlxujatu xujada haba sugnaato xujadii tahbutu haba sugnaatay bikhabari waaxidi oo ula jeeda fakhabaru inayni akaru laba qofood meeshay ku warisay sii badan wawa khabarka labaadne laa yaziiduhaa sunada nebigu ziyaadima ilaa hubuut waqad ra'aytu waxaan arkay buu leey imaamu shaafici miman shaksi ahbata sugay khabar alwaaxidi nin dhahaaye khabar waaxid waa xujo dadkii dhahay dad ka mid eh manaan arkay yadlubu macahu khabarkii waaxidka miciisa dalbay khabaran haaniyan khabar labaad dadkii waxaan arkay culamada dadkii lagu yaqiinay inay khabar waaxid ay xujaysanayeen qaar ka mid eh markii khabarkii waaxidka loo sheego ayagoo dalbaa khabar labaad wayakuunu fii yadihi waxaa ahaanaya ninkaas wuxuu gacanta ku haayaa assunnatu min rasuuli illaahi sunnada nebiga rasuulka ka sugnaatay min khamsi wujuuhin shan weji asoo xadiid keligeed shan qofood ay u warantay fa yuxadidu bisaadisin mid lixaad buu haddana uu waramayo fayaktubuhu waa qoraya maxaa yeelay haddii xadiidkii labadii saddex afar shan hadii haddii sii noqoto kulama sdaada cadad aruwaati kulama sdaada quwatan annaga markaan leenahay khabarulwaaxid waa xuja markaan leenahay macnaheedii ma aha waa lama dhaafi kara ma ahan haddaan dheeraad helna waa kasii fiican tahay saas waa marka wayakunu rajul wayakunu sunnatu sunnadii waxay ahaanaysaa fii yadihi rajulka yadgiisa oo min rasuuli rasuulillahi min khamsi wujuuhin shan waji oo shan ariiq fayuxadiثu bisaadisin mid saddexaad buu haddana waramaya fayaktubuhu lianna alakhbaara maxaa yeeley akhbaarta nebiga kulamaa tawaatarad markay badato oo watadaaharad ay isqawiyayso kaana ahbata lilxuja xujada aad bay usii sugnaanaysaa wa atyaba aydaana wanaag badan oo u fiican linafsi saamici ninka maqlayana aad bay ugu fiican tahay xadiidkii shan meel aad ka maqashay iyo hal xadiid hal meel aad ka maqashay wain kaanat tashtariku fi اlاxtijaaji biha jamiica ilaa ana maa kana akar fahuwa axaqu ilى اllah waqad ra'aytu waxaan arkay buu riye musanifka min alxukaami waxaan arkay man yahbutu nin ou sugnaanaya cindahu agtiisa ashaahidaani labadii shaahid ay ku sugnaanaysa agtiisa alcadlaani ee caadiliinta iyo whalaathatu iyo saddex caadiliin ay wax markhaati kacayaan oo fa yaquulu qaadiga ou leeyahay lilmashhuudi lahu midka loo markhaati kacayo zidnii shuhuudan haddana markhaati iigu dar ilaahayna wuxuu i laba ninaa ku filan oo farajul wamraataani ama in lam yakuna rajulayni farajul wamraatan laba nin baa ku filan marka ninkii qaadiga ahay saddex buu haystaa wuxuu lehay dheeraad iigu dar wa inamaa yuriidu bidalika midaas wuxuu ula jeedaa an yakuuna atyaba linafsi naftiisa inay aada u diib noqoto walow lam yazidhu lmashhuudu lahu ninka loo markhaati kacaaya hadduusan u ziyaadinin calaa shaahidayni laba mooye aniga wax kale ma hayn labadaasa iyo markhaatiya hadduu dhihi lahay la xakama waa uu xukmi lahay qaadigii lahu lilmashhuudi lahu bihimaa bisababi shaahidayn waa uu xukmi lahay hadduu saddex iyo afar helana waa say fiicanta oo ixtiyaad weeyaan shay aada u qiimo badan wey wayaxtamilu hadda hal macno waa sidaas inuu cumar markuu leeyahay nin markuu habar u waramo nin labaad la ima marku leeyahay waxaa dhici karto inuu la jeedo in aada looga sii hubsado ixtiyaad in loola jeedo waa qayb wayaxtamilu waxaa suuragal eh an yakuuna inuu yahay cumar lam yacrif ilmukhbira ninka u waramay inuusan garanayn oo fayaqifa uu ka istaaga can khabarihi xadiidkiisa xataa yatiya intuu ka yimaado mukhbiru nin uu waramaayo oo kale yacrifu asiga uu garanay inuu yidhaahdo niyow adigu waa xuntahay ma dhahay laakiin waxau leeyahay bal adiga ma ii warantay ha qof kaleo arrintaas ad ii warantay iila kaalay ulajeedadana waxa weeya ninkaan ma yaqaano cumar inuu helo nin uu yaqaano oo caadil ah oo nebiga aan ku been abuuranaynin intuu ka helo marka طلبه للثاني إنما كان لمعنى آخر laysa لرد الخبر الواحد saas w ayb waa qayb kale وهاakذا sidaas oo kale bay noqonaysaa oo miman أخبرa وهاakذا man أخبرa miman laa يعرف لم يقبل خبره وهاakذا sidaas oo kale weeyaan miman shaksina saasuu la xugum yahay akbara oo u waramay ama ukhbira loo waramay miman qof jihadiisa looga waramay laa yucrafu aan la garanayn lam yuqbal khabaruhu ninkaas aan la garanayn khabarkiisa lama aqbalo walaa yuqbalu lkhabaru khabarki lama aqbalo ilaa can macruufin nin la yaqaano bilistihhaali lahu inuu wax in laga wariyana astaahilo af soomaaliga waa istihaal ilaa can macruufin nin la yaqaano bilistihhaali lahu inuu astaahila lagu yaqaano in wax laga wariyo ayib lian yuqbala khabaruu khabarkiisa in la aqbala astaahilo lagu yaqaana unbaa khabar laga aqbalaa walaa yuqbalu lama aqbalo alkhabaru khabarkii oo nabiga xadiidkiisa ilaa can macruufin nin la yaqaano bilاstihaali lahu khabarkaas in laga wariyo astaahilo bilاstihaali lahu inuu astaahilo lan yuqbala khabaruu khabarkiis inuusan hayn og yahay ou yidhi waa kaa maqlaye qof kaloo hadalkaan yaqaana ma jira saas inuu yihahdaa dhici karta buu leeyahay wayaxtamilu waxaa suuragal an yakuuna almukbiru lahu cumar midku u waramayo maqbuuli qowli qowlkiisa midan la aqbalaynin inuu yahay cindahu cumar agtiisa oo fa yaruddu marka u celiyo cumar bidalika bisababi dalika khabarau ku celiy xataa yajida cumar intuu ka helo hayrahu ninkaas caadilka aanan ahayn nin aan ahayn asiga oo minman kamida yaqbalu hum aqbalay cumar qowlahu u aqbalay intuu ka helo inuu dib uga dhigaa dhici karto ayb fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo waxaa intaa yar baan raacayna failaa ayi lmacaani macaanitii ka ahoo dahaba cindakum cumaru cumar mideebuu u tagay yani cumar mideebuu qaatay buu idhi akhbaarta uu cumar radiyey oon isla naqaano saddexdaas midkees buu qaatay qulnaa waxaan nidhi buu idhi amaa fii abi muusa khabarka abi muusa alashcari fa ila alixtiyaadi wuxuu cumar u celiyey cadaaladnimo nacaybkiisa iyo abuu muusa inuusan aqoonin ma ahee in sunnada nebiga loo dadaala buu u celi buuri lianna abaa muusa hiqatun buu ahay amiinun cindahu cumar agtiisuu hiqa ku yahay in shaa allah khabarka abuu muusa waa khabarka mashhuurka oo la yaqaano waxa weeyaan abuu muusa cumaroo shaqo gurigiisa ka haysuu soo idin dalbay saddex joor buu wuxuu ihi aadkhulu buuri maxuu idma markuu waay buu iska laabtay cumar markaasuu soo xasuur ninka guriga garaacayaa waayo markaasaa layidhi abu muusa waana laabtay halaigu yeera buuri waa loo yeeray waa yimi markaasaa layidhi maxaa kaa maxaa kaa yeelay inaad laabatid markaasuu wuxuu ihi aadaabta islaamkaa saasee nabigaan maqlay alistidaanu halaaثun fain udina fain udina fadkul wailaa farji sidaasaa nebiga u maqlay markaasaa layidhi nebiga hadalka aad ka waris hadiidki barkhaati ila imaan wailaa alayidhi yani awjactuka yaa meesha ku jirta abuu muusa arrintii aad bay ugu xumaatay markaasuu baxay waa fikiray buu yihi dadka cilmiga rasuulka loo aada dadka ugu badanoo ku fikira ansaar meel ay ku kulanta buu aaday ansaartii buu u tegay buu yihi arrintaan ay haysata cumar baa markhaati iga dalbee kaalay alayga waramo horta hadalkaan ma maqasheen bu nabiga maka maqasheen ansaarta waxay dhaheen kullunaa samica min rasuuli illaahi dalika baa arrintaas nabiga waan ka wada maqan ayib saas marka ay tahay yaa waxaa la yidhi hadday saas tahay abu saciid alkhudri oo dadka ugu yar ninkaana ah, ku raaca la yidhi cumar ninkaana kugu armaarta markuu cumar baa ula tegay wuxuu ri ninkaan ka dhagayso markaa arrintaa ma jirtaa ansaabtoo dhan baa markhaati kacday buu ri saas aadaabta islaamkii ka mid tahy aayadda caam waaye qofka yani haddii loo idmana inuu galay haddii kalena uu laabanay laakiin saddex inay ku qaydan tahay ma laha waidaa qiila lakum irjicuu eh, farjicuu ayib markaa taas aadaabta islaamka waxaa weya saddex joor haddaad garaacdid laba mid un bay tahay ninkii inuu mashquulsan yahay uba ku maqlin oo arrin kale ay haysato oy ka laabatay inuu ku maqlay uu doonayni in la mashquuliyo ood iska laabatay ah, annagaa de waxaa laga yaabaa albaabki inuu jabo in lasoo galo labadaas mid un bay noqonaysaa <laughs> ayb yani waxay daliil u tahay yani waxaan haddayna ku dhaqan ahayn dhibay leedahay marka qofka haddii laba joor intuu garaaco uu ka idma u waayo imaan jiifa inuu yahay ama arrin kala haysta inaad mashquulisid ma ah laakiin almuhim khabarkaasaa loola jeeda yaana kusii dheeraan waktigaa igu yar fain qaala qaa'ilu hadduu maa dalla calaa dalika midkaas maxaa tusiyey qulnaa waxaan rawahu maaliku bnu anas can rabiicata can gayri waaxidi min culamaa'ihim waxay wariyeen xadiida abi muusa bay wariyeen wa ana cumara qaala liabi muusa inuu u yidhi amaa inii aniga lam atahimka kuma kuma tuhmin yani marka adiga agtayda waxaad ka tahay nin amiin ah walaakinii khashiitu waxaan cabsaday an yataqawala annaasu calaa rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa inay dadka ku been abuurtaan aan ka cabsaday ee adiga kuma tuhmina waxaan doonay dadka inaan u caddeeyo manhaj cad oo sida xadiidka rasuulka loogu dadaalo saasaan ula jeeda fain qaala hadduu yihaa cumar haadaa fain qaala hadduu yihaa ninkii qaa'ilka ahi haadaa munqaicun midkan waa go-an yahay xadiidkan waa xadiid munqaica haddii uu yidhaahdo lianna rabiica xadiid abi muusa ma wari karo maxaad ii leedahay maa xadiidka hadda inda cinda alimaam shaafici buu munqaic ku yahay maan xadiid mashhuur oo mutasil weeyaan laakiin waxaa loola cugsanaa qaacidadii imaam shaafici uu soo sheega u yidhi kul xadiiثi qad rawaytuhu munqaطica qad samictuhu mawsuula tiyaa loo qaadanay marka wuxuu ihi faاlxujaةu fiihi haabitatun xujada way sugan tahay liأnnahu laa yajuuzu waxaan banaaneen calىa imaamin fi اdiini imaam oo diin nin imaam diinta imaam ka ah uma banaano cumar walaa gayrihi laa yajuuzu calىa cumara uma banaano walaa gayrihi an yaqbala inuu aqbalo khabara alwaaxidi ninkii waaxidka ee khabarkiisa maratan inuu aqbalo wa qabuuluhu lahu asiga aqbalitaankiisana ahaan maayo laa yakuunu ahaan maayo ilaa bimaa taquumu bihi alxujatu cindahu xujada waay ku og xujadu waxay ku ogmaysa mooye khabarka cumar khabar waaxid marna aqbali maayo uma yaruddu milahu ukraa haddana mar kale u celiya wax dhacaya ma ah nin imaam oo min aimati diin ka mid ah inuu yidhaahdo khabarulwaaxidna mar waa aqbalaa sina soo dhaafto marna ou celiyo yidhaahda ma aqbalay asoon farqi udhexeeya aan jirin nin imaam e kama suuro gasho cumar walaa hayruhu buuri walaa yajuuzu haadaa midkaa ma banaano calaa caalimin uma banaano caaqilin wax garanaya abadan walaa yajuuzu calaa xaakiminna uma banaano an yaqdiya bishaahidayni laba markhaati inuu ku xukmiyo maratan wayamnaca bihimaa labadii markhaatina ou reebo ukhraa ilaa min jihati jarxihimaa dadka wax waramaaya in la jaraaxo la yidhaha caadilin ma aha mooye ninka xadiidka ku waramaaya waa la celin karaa in la yidhaha ninkaan caadil ma aha waa loo celin karaa aw iljahaalati ilaa bisababi اljahaalati bicadlihima qofka ku waramaya ama markhaati ha ahaado ama xadiidka nebiga laga waramee nin jaahiloo aan laga aqoonin wa cumaru cumarne gaayat fi اlcilmi wاlcaqli wاlamaanati wاlfadl kama suuro gasho markaan inuu yihahdo khabar waaxidi marna waa celina marna waa diida waan aqbalaya marna waan celinaya laakiin waxaan ka qaadani markuu diido imaa inuu yahay ninkaas nimau aqoonin ama inuu inuu doono manhaj caddayn ahoo sida sunadina alayhi salatu slam loogu dadaalo ama qofkaba inuusan qof ahayn ou yaqaano saas unbuu khabar waaxid ku celina mooye alslu qabuul khabr waaxid weeyaan qaala lmusanifu raximah llahu tacaala wa fii kitaabi illahi tacaala tabaaraka wa tacaala daliilu wasaft eh, waxaan kusoo dhex jirnay khabarkii waaxidka ahay inuu daliil oo sharcan xujo uu yahay waxyaalihii tusinay baan kusoo dhex jirnay markaa musanifka adilo badan oo dhowr iyo labaatan gaariisa u sheegay ou mid keli haddii lagu kaaftoomo yakfi daliila liihbaati xujati alkhabr اlwaaxid laakin waxaa weeyaan kulamaa kahurat adilatu watadaaharat dalla calى ana dalika qaacida min qawaacid اlmuslimiin marka wafii kitaab اllahi tacaala waxaa ku sugan tabaaraka wa tacaala daliilun calaa maa wasaftu ilaahay kitaabkiisa waxaa laga heli karaa khabarka waaxidka inuu xujo yahay yaa laga heli karaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi innaa arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi innaa arsalnaa nuuxan baan dirnay ilaa qowmihi walaqad arsalnaa nuuxan baan dirnay ilaa qowmihi wa awxaynaa waxaan u yaboonnay waqaala tacaala waawxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa ibraahiima oo ismaaciila waqaala ilaahay wuxuu uri wailaa caadin waxaan u dirnay akhaahum huudan walaalkoodii oo huud ahay nabiyllaahi huud wa ilaahay wuxuu ihi wailaa hamuuda waxaan u dirnay akhaahum saalixan walaalkood oo nabi saalix ahay wailaa madyanana waxaan u dirnay buu ilaahay leeyahay akhaahum shucayban walaalkoodii oo shucayb ah oo nebiga ah wa ilaahay wuxuu ihi kadabat waxay beenaysay qowmu luutin luud qowmkiisa bimacnaa jamaacatu luud almursaliina qoladii loo soo diray beeniyeen id qaala lahum akuuhum luutun walaalkood wuxuu u yihi nabiyullaahi luut alaa tattaquuna ma cabsanaysiino innii lakum aniga waxaan idiin ahay rasuul mid lasoo diray amiinin aamin oo wixii lasoo diray sidii laidiinsoo diray aan idinsoo gaarsiina faataquu llaha waatiicuuni wa qaala ilaahay wuxuu yihi nabiyi muxamedin sala allahu alayhi wasalam inaa awxaynaa ilayka waxaan kuu soo waxyoonnay kamaa awxaynaa ilaa nuuxin saan ugu waxyoon wa qaala ilaahay wuxuu uhi wamaa muxammadun ma aha nebi muxamed ilaa rasuulun mooye rasuulkoo qad khalat ay tagtay min qablihi hortiisa arusul hadda waxba laqba uma baahno aayaadkaas musanifku meesha uu soo jamciyey ilaahay subxaanahu wa tacaala aaya keli ah yaa kaga filan daliil ahaan lianna alqur'aan waxaa weeyaan karadiisa iyo qaladiisa isku mid waay waxaa ulajeedada laleeyahay waxay tahay intaasoo umam ah ilaahay wuxuu u diri jiray hal qof oo rasuul ah marka xujadii khabarulwaaxid inay laasim tahay waxaa u daliile haddii khabar qof keligiis inuu been sheega ama wahmi oo ka dhaca laga yaabo ilaahay wuxuu ummad kasta u dir lahay dhowr nebi yo hal meel iskula diri laha hal eh, kelimana iskula hadli lahaayeen laakiin maadaama hal qof uu ku filan yahay baa ilaahay u dhaafay markaasaad arkaysaa nebi kasta iyo ummaddiisa siraac weyn baa dhex maray weligood nin yidhi ma laha adiga nin keligaa baa tahay maxaa lagu soo badi waaye ma ay dhahayna laakiin inaad adiga nalamid baa tahay qof nalamid ah tahay inay yidhahdaan waa dhici kartaa inaad beenaad sheegaysaa yidhahda laakiin qof keligeed baa tahay laba halagaa soo dhigo ma dhahaya liannahu waxaa la og yahay in khabaru lwaaxid fii jamiici alumami xuja inay tahay bay daliil waadix u tahay baa laleeyahy marka musanifka hadda maxalu shaahidka aayaadka ula jeedo yuu kuu sheegaa feeri fa jalla hanaa'uhu ilaahay wuxuu oogay xujatahu calaa khalqih khalqigiisuu xujadii ku oogay fii ambiyaa'ihi ambiyadiisuuna kula ogay biambiyaa'ihi ilaahay ambiyada uu soo diray fi laclaami bilaclaami buu kula ogay calaamayoonkii allatii aclaamtoo baayanuu bihaa ay kaga socmeen khalqahu ilaahay khalqigiisa oo siwaahum ambiyada wax ka soo haray ah waxaa lagu leeyahay ilaahay khalqigiisa dhan xujadiisuu ku oogay oo inuu macnaha waxaa weeyaan rususha waxaa loo diraa sida ilaahay rusula mubashiriina wa mundiriina lian laa yakuuna linnaasi cala allahi xuja sayna ilaahay xujo ugu yeeshanin rasuul ma ladiin soo diray dacwadeyd siday tahay ma lidiin soo gaarsiiyey hadday haa yidhaahdaan arrintii waa ay dhammaatay markaas xujadii way ama ha aqbalaana waa sidii oo habbooneed hadday diidaane famaa cala arasuuli ila albalaaq ayay noqonaysa marka fa aqaama jala hanaa'uhu ilaahay wuxuu ku oogay xujatahu xujadiisa calaa khalqihi uu ku oogay fii ambiyaa'ihi ambiyadiisuuna kula oogay uu usoo diray fi laclaami calaamayaalki alatii aclaamkoo baayanuu biha ay kaga socmeen khalqahu ambiyada khalqiga ilaahay bay ka socmeen oo siwaahum ambiyada ka soo har nebi kasta waxa weeyaan markaad u fiirisid basharba ha ahaado laakiin bisababi maa uuxiya ilayhi sifaad badan calaamooyin badan dhaqan gooniya waxyaalo badan baa ilaahay subxaanahu watacaala nebigaas gooni u siiyey ama mucjizooyinka asiga la siiyey ay ka mid tahay maa min nabiyin ilaa waqad uutiya min almucjizaati aw min alaayaati maa aamana milahu lbashar nebi kasta ilaahay wuxuu ugu talagalay ummaddaas loo diraya mucjizo oo qanciso inay tahay in wax bani aadam la imaan kara ayna jirin marka tii bay ka mid tahay aclaamta alatii baayanu biha khalqahu wa kaanat alxujatu bihaa wa kaanat alxujatu waxay ahayd biha bitilka alaclaam calaamooyinkaas oo mucjizooyinka haabitatan mid sugan calaa man ninkii ay ku sugan tahay shaahada arkay umuura alambiyaa ambiyada umuurtooda ninkii fiiriyo calaamaadka ilaahay uu siiyey xujo way ku noqonaysaa oo qof qanac kala raadsanaya ma ah iyo wa dalaa'ilahum calaa man shaahada umuura alambiyaai iyo wa dalaa'ilahum calaamayaalkoodii iyo mucjizooyinkoodii allatii dalaa-ilkoo baayanuu bihaa ambiyada ay kaga socmeen hayrahum waxa ay ka soo haray iyo waman bacdahum wixii ay ka dambeey wa kaana alwaaxidu midka keligiisoo nebiga ah fii daalika iyo wa akaru minhu nbiga eh, wa akaru minhu waaxidka wax ka badan sawaa'an bay ahaanayaan taquumu alxujatu bilwaaxidi xujada way ogmaysaa waa la helayaa bilwaaxidi baa lagu helayaa oo minhu min alambiyaai ka mid eh qiyaamaha xujadii sida loo helayo bilakari dadka badan looga helayo waxaa musanifka uu ku leeyahay mid keli oo nebi ah iyo boqol nebi haddii ama saddex nebi ama afar nebi meel la yskula diro isku mid waaye min naaxiyati wujuubi اlitibaaci wa iqaamati اlxujati cala اlkhalqi isku mid waaye ee lama dhahayo ummaddan saddex baa loo diray inay iimaankooda aad ay ummadda kale ka badnaadaan yaa waajiba lama dhahayo kahrat اlanbiyaa tadulu calaa fasaadi اlumam baa la yihahda walidalika reer bani israa'iil kaana tasuusuhum اlanbiyaa buu nabiga alayh الsalaatu salaam ambiyada yaa isu raaraaci jirta wanaag ayaga ay leeyihiin oo ambiyada loo badina ma ah lannahu ambiyada kullamaa dhibaato badan ay timaado iyo fasaadka u bato waxaa looga hortegi karaa ambiyo badan in lasoo diro marka ambiyadii in loo badiyo waxaa keenay dhibaatada iyada dhex haysatay yaa keentay marka ummaddii hal nebi inta loo dira wada rumaysay nebigaas ee qaadatay bedigood lamid ma aha kuwa kale marka wuxuu leeyahay ambiyada iskuma khilaafaan cadad yarid iyo badi oo sidii waaxidka sida dadka badan xujada ugu laasimay waaxidkana waa lamid oo waxa weeyaan maadaama calaamooyin iyo mucjizooyin ilaahay uu ku ayiday nebigaas ee ay inuu tusinaysa inuu run sheegayo sidaasaa ku filan baa laleeyahay wa kaana alwaaxidu midka keli oo nebi ah fii daalika iyo wa akharu minhu waaxidkaas wax ka badan sawaa'an way eg yihiin oo min naaxiyati alxuja taquumu alxujatu xujadii waa la helayaa oo waa laasimaysaa bilwaaxidi minhum midka ayaga ka mid e waa lagu helayaa qiyaamaha xujadiis ay u oogmaysoo kale bilakari kuwa badanba sidii looga helaya yaa wax yarna looga helayaa marba haddii mucjizadii ay timaado hal nin nebi la siiyaa iyo ka badan la siiyaaba isku mid weeyaan walidaalika waxaad arkaysaa marka qaarkood saddex nebi afar nebi oo hal casri isla joogo oo ninkan qaryo loo diraa kan qarya loo diraa nabilaahi luud oo kale yaa ka mid iyo ibraahim luud min atbaaci eh, ibraahim buu ka mid ah ilaa markii dambana qaryo gooni loo diray keligiis eh, marka waa dhici kartaa dhib ma lah laakiin haddana waxaad arkaysaa ummad badan oo hal nebi loo diray sidii qowmu huud iyo saalix maxaan ku ihahdaa reer bani israa'iil markii fii zamani muusa iyo haaruun labadaas loo diray reer eh, annasaara oo ciise keligeed loo diray ummadeennan oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo diray saalis caam ay tahay marka waxaan ogaanay ambiyada badnaan iyo iyo yaraan iskuma khilaafto ee xujadii waxaa weeyaan ummaddaas way ku ogmaysaa oo ciqaabka ilaahay bay mudanayaan hadday diidaan hadday ogolaadaanna sidii laga rabay wa waqaala ilaahay wuxuu yidhi wadrib lahum maala asxaaba alqaryati id jaa'aha almursaluun wadrib lahum waxaad u yeeshaa maalan mahmaah asxaaba alqaryati tusaale waxaad uga dhigtaa qaryada asxaabteedii mufasiriinta waxay yidhaahdaan qaryadaas waxaa weeyaan antakiya yaa la yidhaahdaa waa dhulkan shaamkaa meel ka mid ah weeyaan baytulmaqdis agtiisa marka waxaa leeyahay id jaa'aha almursaluuna id jaa'ahaa qaryadaas markay u timid almursaluuna kuwii lasoo diray waxaa lagu leeyahay waa dad nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu soo diray ee macnaha asiga wax ka gaadhsiinayeen ay ahaayeen ee ambiye mustaqiliin ah inay ahaayeen wax tusaaya ma id arsalnaa ilayhim waxaan u dirnay buu leeyahay ilaahay itnayni labo qaryadaas laba qofoodaa loo diray laba rasuul fakadabuuhumaa way beeniyeen facazaznaa waxaan ku adkaynay ku qawiyeyna bihaaliin mid saddexaada loogu daray faqaaluu marka alaaadii saddexdii waxay yidhaahdeen innaa annaga ilaykum adinka yaa mursaluuna ladin soo diray mursaluuna kuwa la soo diray baan nahay ilaykum adinka qaaluu dadkii loo diro asxaabulqaryada waxay yidhaahdeen maa antum adinka ma tihidiin ilaa basharun milunaa bashar annaga nala mid e mooye wax kale ma tihdin wamaa anzala araxmaanu min shayin wax ilaahay agtiisa ka yimidna male in antum adinka ma tihdin ilaa takdibuuna yani ilaa takdibuuna ficilka mudaaric fi lbalaaqa yufiidu tajadud bimacnaa maa antum ilaa qowmun takdibuuna kula waqti wa fi kuli zamaani wa makaan sidaasay leeyihin marka qoladaas hadda fiiri low badnaan ay wax ku laasimi lahayd laba nebi laba rasuul baa loo diray rasuul saddexaada loogu daray haddana waxay ula dhaqmeen sidii umamtii kaloo rasuulkii keligiis loo diro unbay ula dhaqmeen oo badnaashadii wax ku soo faa'ideeyey ma marka waxaa lagu leeyahay ilaahay dad badanna waa diri karaa hal qofna waa dirayaa maadaama qofkaas inuu runlow yahay run ou sheegayaa wixii caddaynaya la siiyo way ku filan tahay marka in wax kale la raadiye ma ah baa laleey qaala shaaficiyu wuxuu ihi fadaahara alxujaja calayhim fadaahara ilaahay waa muujiyey mudaahara waxaa la yidhahdaa bimacnaa shayoo la muujina waa la yidhahdaa daahara bimacnaa qawaana waa la yidhahda macnaha hadalkii uu ku adkeey fadahara alxujaja calayhim xujajtii ilaahay waa muujiyey oo waa adkeeyey bithnayni labayuu ku adkeeyey markii hore xujadii ayaga loola soo diray uma haaliin uma bihaaliin mid saddexaad baa loogu daray wakadaa sidaasaa aqaama alxujata ilaahay xujada uu oogay cala alumami biwaaxid si saddexdaas loogu oogay xujadii yo haddana umam baa hal qof loo diray walaysa ziyaadatu ziyaadadana ma aha fi taakiidi loo ziyaadiyo yani ziyaadada in adkayn daraaddood loo ziyaadiyo ma aha maanicatan mid reebayso an taquuma alxujatu xujada inay ooganto bilwaaxidi id acطaahu اllahu ilaahay hadduu siiyo waaxidkaas maa yubaayinu bihi anu kaga soocmayo alkhalqa dadkaga kale hayra nabiyiina aanan ahayn oo dhan si wuxuu kaga soocmaa aduu ilaahay siiyo waxaa la leeyahay yani layskuma diidano ziyaadadaas inay adkayn tahay khabar nin loo dira haddii ninka laga daba tiro adkayn weeyaan laakiin khabarkaas oo ambiyada ama rususha ziyaadadu keenayso reebi mayso diidi mayso hal waaxid ina markhaatidiisa wuxuu sheegay inay xujadii la helay ma diidaysaa lagu leeyahay waa goorma laakiin waaxidkaas ilaahay hadduu siiyo waxa khalqiga loo diray wuxuu kaga soocmayo oo ambiyada aan ahayn oo asiga calaama lagu garto hadduu ilaahay waaxidkaas siiyo reebi maysa markaan qolo heblow saddexaa loo diree qoladan waxaa hal loogu diray wax kama jira hal qofki hadduu ilaahay soo dir lahay saddexa laga dhigi lahay la dhihi maayo walaysa ziyaadatu ma ah fi ta'kiidi loo ziyaadiyo maanicatan mid diidaysa maaha an taquuma alxujatu bilwaaxid xujadii in la helo ay ooganto bilwaaxidi lagu helo laakiin waa goorma idaa acطaahu ilaahay waaxidkaas hadduu siiyo allahu ilaahay maa yubaayinu bihi waaxidkaas wuxuu kaga soocmaayo alkhalq khalqiga wuxuu kaga soocmaayo ilaahay hadduu siiyo mucjizo ah khalqigaas waa inay ahaadaan hayra nabiyiina nebiyada ma laga soocmi kara nebi nebi lamid weeyaan laakiin ilaahay haddii uu jiro idaa acطaahu اllahu haddii ilaahay ninkaas ou siiye maa yubaayinu bihi wuxuu kaga socmaa alkhalqa khalqiga loo diray hayra nabiyiina aan ahayn nebi ka soocmi maayo waa islamide laakiin dadka kale uu ka soocmo haddii la siiyo xujadiisa waa la helay ayb taas waxaa weeyaan ilaahay kitaabkiisa waxaan ka qaadanay maadaama risaaladii oo khalqigan ama hadday ay ay rumeeyaanna lagu jannaynay hadday diidaanna lagu ciqaabay aas ilaahay subxaanahu wa tacaala hal qof keli ka dhigay in waxaan fahamnay in qof keli ah khabarka uu sheega xujo ay tahay taasaan ka fahamnay ulajeedada aayaadka hadda musanifka uu soo sheegay waa waaxid min aladila alatii dakarahaa akara min cishriina kulligood waxaa weeyaan waa wada adila akhbaranaa maliku can sacd bni isxaaqa bni kacb bni cujrata can camatihi zaynaba binta kacbin ana alfuraycata binta malik bni sinaanin ahbaratha ninkaana e, eedadiisa oo zaynaba binta kacbin waxay warantay ana alfuraycata gabadha furayca la yidhaahdo oo binta maalik bni sinaan ah akhbarathaa inay u sheegtay furayca waxay u sheegaysaa zaynaba binta kacbina loo sheegay waxay u sheegtay annaha jaa-at inay timiday ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam tas'aluhu xaal ay weydiinayso an tarjica ilaa ahlihaa ahalkeeda inay u laabato oo fii bani khudrata ahalkeeda oo reer bani khudra ah inay u noqoto oo reer ansaar ka mid ah yay weydiisatay waxaas keenay marka arrintaa maxaa keenay fa ina zawjaha ninkeeda kharaja waa baxay fii talabi acbudin lahu addooman asiga ou leeyahay raadsiintooda u baxay addooman baa ka fakaday kharaja waa baxay fii talabi acbudin addooma raadintooda oo lahu asiga u sugnaaday addooman ka cararay abaquu minhu yuu raadsaday xataa idaa kaana markuu ahaaday biطarafi اlqaduum meesha qaduum liraa geeskeeda markii uu gaaray waa meel toban kilomitr camal madiina u jirta markii meeshaas uu gaaray biطarafi اlqaduum meesha qaduum liraa geeskeeda markuu gaaray xamar adoo ka maala kontaroolka markii lasoo gaaro geeska xarab daraf muqdisho baa laleeyahay waa darafkaas markuu gaaray laxiqahu markaasuu ka daba tegay faqataluuhu way dileen waa iska reebeen afar addooman bay ahaayeen afartii buu markii u arkay guriga ay ka tageen uu raadiyey markii meeshaas oo magaceeda qaduum layraa ugu daba tegay iyou arkay ay ku soo noqdeen maadaama keligiis ou yahay afartii geeskay ka mareen way dileen laxiqahum waa ka daba tegay faqataluuhu way dileen fasa'altu rasuula allaahi waxaan weydiiyey an arjica ilaa ahli ahalkayga inaan u laabto marka waxaa weeya naag ninkeedii uu ka dhintay weeyaan fa ina zawjii ninkayga lam yatruknii igama tegin fii maskanin yamlikuhu guri ou asiga leeyahay igama tegin macnaha guri ijaar ay ku jireen ama cid kale ay kaga jireen ee guri asiga ou leeyahay meeshaan uguma yaalla haddaan inta aan ka tagoon ciddaydii aado oon meeshaas ciddadii ku tirsado ma fiicno saasay tiri ayb faina zawjii lam yatruknii igama tegin fii maskan yamlikuhu qaalat waxay tidhi faqaala rasuulu llaahi nacam waan ogolahay buu nabigiidha inaad meeshaas ka tegtood gurigaadaad fansaraftu waan gadoomay bay tidhi xataa idaa kuntu markaan ahaaday fi lxujrati qolkaygii haddaan tegay aw fi lmasjidi masjidka haddaan galay dacaanii nebiga waa ii yeeray aw amara bii wuxuu ii amray aniga faduciitu lahu waa laygu yeeray faduciitu waa lay yeeri lahu linabiya laygu yeery nabigaa ku wacaay aa la yeeri ama asaab ii yeero fadacaanii fulaana yaa furayca tacaal baa la yidhi tacaalay baa la yidhi ama nabigaa qof intuu ii soo diray yaa yidhi gabadhaas iigu yeer labadii cibaaro midkood waa isla mid le wayaan fa qaala nabigu wuxuu ihi kayfa qulti see tiriyey hadalkaadii bal hor si fiican uma aan hubsanin hadalkaad ii weydiiso gadaal iigu soo celi faradadtu calayhi alqisata qisadii aan hore u sheegay aan ku soo celiyey alatii dakartu lahu nabiga aan u sheegay oo min sha'ni zawji zawjkayga xaaladihiisa qabsatay ah yaan u sheegay faqaala lii nabigu wuxuu ihi umkutii fii beytiki gurigaada ku nagaw xataa yabluga alkitaabu ajalah kitaabka intuu ka gaaro ajashiisa oo ciddadaadii ay ka dhammaato hadday ahayd macnaha xamlina oo xamliga dhaca haddii ay kale xayd u ahayna alaaatu ahaar ay timaado wahaakada marka qaalad waxay tidhi factadadtu fiihi waan ku cido tirsaday arbacata ashhurin wacashran afar bilood iyo toban habeen falamaa kaana cuhmaanu marka zamankii cuhmaan markii la ahay khilaafadii cuhmaan markii la joogay yow arsala ilaya soo diray nin oo madaxweyne muslimiinta ah oo khaliifadoodii ah masaa'il badan baa u timida markaa waxaa la yidhi mas'aladaas hadda adiga maalin kasta lagu weydiinayo waxay ku dhacday gabadha furayca la yidhaahdo markaasuu cuhmaan u yeedhay fa arsala ilaya fasa'alanii can daalika midkaasaas i weydiiyey fa akhbartuhu waan u sheegay bay tihi fatabacahu waa raacay arrintaas waqadaa bih sidaasuuna ku xukmiyey macnaha waxa weeyaan hadda daahiru lqur'aan waa tusinayaa ilaahay wuxuu i laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna waataan horey usoo sheegnay inaan ku celimo doonayn gabadha haddii ay ciddo gasho ama hala furo ama ha laga dhintee guriga lagu furay inay ku ciddo tirsantaa la rabo gurigaas ciddada markay kaga dhammaato yaa waxay leedahay ka qaadanaysaa